wujuubi lxaji sabcatu ashyaa alslaamu eh, iska joogo inkastuu yar yahay su'aalihii weeye caawe wallahu aclam sal allah raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin kitaabu lxaji xaj ayuu u kitaab yahay eh, waxaan soo sheegnay fuqahaa lmuslimiin raxmat ullaahi calayhi mu'alafaadkooga fiqiga waxay ku bilaabaan arkaanu lislaam mucaamalat lkhaaliq shahaado ama tawxiidka mooye inta kale afarta rukniye kale sida xadiidka u kala hormariyey ayayna u kala hormariyaan salaaddii ayaan ka soo baxnay zakena waa ka soo baxnay soobna waa ka soo baxnay ruknigii ugu dambeeye weeye xajka ruknigaa marka laga baxana musanifka wuxuu bilaabi doonaa mucaamalatu lkhalqi bani aadamka dhexdiisa mucaamalada ka dhexdhacdo axkaamta ay leedahay ayuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala xajka ruknun min arkaani lislaami weeye rukninimadiisana mujmacun calayhi waa laisku waafaqsan yahay rasuulka waa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qur'aankana wuu caddeeyey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila alxaju ashhuru macluumaat wa atimu alxaja waalcumra waayahay cumrada min arkaani lislaam ka mid ma aha laakiin farad weeye waajib weeye oo min waajibaat alislaami ka mid ah sida raajixa ah ee waxaa mutafaqa ah, xajka iyo cumrada marka hore aad geli haddii ay waajib kugu ahaayeen iyo haddii ay sunno ku ahaayeenba haddii aada gasho waajib buu kugu noqoni xaj waa horaad soo xajisay xajkaadii xajatulislaamkii uu kaa dhacay xaj dambe ayaad xajisay xajkaasi intaadan xajinin sunnuu kuu yahay oo inaad iska daysa waa kuu suuroobi karta laakiin mar haddaad niyooto khalaas waaba ka bixi kartid waayaad dhammaystirtaa cumradana waa la mid haddii aadan dhammaystirin ee xajka ama cumrada ay kaa buraan sunnaha ahaan jiray waajib bay isku bedelayaan waajib bay noqonayaan sanadka uu kaa bure sanadka ku xigay inaad soo qaldaysaa waajib noqoni marka atimu lxaja aayadda macnaha ay faa'iideynaya macnaha ah mar haddii aad bilowdo waajib bay kugu noqonayaan wa sharaa'idu wujuubi alxaji xajka waajibiddii shardiyaalihii sabcatu ashyaca toddoba arimood weeye xajka laba qeyb ayuu u qaybsamaa cumradana waa lamid mid xaj ee ruuxa cumriga hal mar lagu leeyahay xajatulislaam baa la yidhaahdaa hal mar ayaa lagu leeyahay halkaa maray uu ku waajibaya ruuxa shuruuda uu leeyahay ayuu sheegayaa xajka labaad waxa weeyaan mid aan waajib kugu ahayn ama adiga aad isku waajibisay oo aad ku nadartay kaas dee si kastuu kugu waajibi karaya adoon maal lahayn xataa haddaad ku nadarto waajib buu kugu noqonaya xajkase xajatulislaamka ahee arkaanulislaamka ka mid ka ahe cumriga hal mar keli waajibayo ayuu ka hadlayaa musanifka shuruuda uu leeyahay wa sharaa'idu wujuubilxaji xajka waajibiddii shardiyaalihii sabcatu ashyaca toddoba arrimood wey alislaamu islaamnimo wlbuluuqu qaangaarnimo wlcaqlu caqli iyo wlxuriyatu xornimo iyo wawujuudu zaadi sahay helitaankeeda iyo waraaxilati gaadiidkii lagu tegi lahaa helidii iyo watakhliyatu ariiqi wadada aaminnimadeeda iyo waimkaanulmasiiri socodka waa inuu suuroobi karayo xajka arkaantiisa toddoba weyaan buu yidhi musanifka islaamnimu ku daray islaamnimada sida raajixa ah shuruudulwujuub ma aha ee waa shuruud sixa asixidda xajka uu ka asaxayo ayay shardi u tahay ee waajibiddu shardi uma aha ruuxa gaalka ee xajka waa ku waajibaya oo sideedaba furuucu shariica shariicada furuucdeeda gaalada way ku waajibi kamaasay ansaxayso qiyaamana waa loo cadaabaya gaalnimada haddii ay ku dhintaan inta kalese waa shuruuddiisii albuluuqu waalcaqlu waa takliif mukalafnimada shuruudeeda labada ah baaliqnimo iyo caaqilnimo caaqilmadana majnuun waa inuusan ahayn ayaa loo jeedaa iyo xornimo addoon waa inuusan ahayn waayo addoon mustaiicba ma aha cid baaba iskale isagaba wa wujuudi zaadi sahay waa in la helaa ee sahaydaad xajka u qaadan lahayd eed sahayan lahayd waa inaad heli karto waraaxilati gaadiidkii aad u raaci lahaydna waa in la helayo waa haddii demaka ay kaa fog tahay ee reer maka aadan ahayn reer maka haddii aad tahay gaadiid lama shardinayo inaad kari unbaa laazim ah oo ruux lugaha iyo ka go-an waa inaadan ahayna ruux caadi oo socon karayo haddii aad tahay maka aad joogto xajki waa kugu waajibaya walow yaadan raaxilo gaadiidba yaadan haysanin ilaa gaadiidba uma baahna markaa wawujuudi zaadi saha helitaankeeda iyo waraaxilati gaadiidkii loo raaci lahaa helitaankii wa takhliyatu ariiqi wadada aaminnimadeeda takhliyada wuxuu ujeedaa amni wadada waa inay aamin tahay oo dee naftaada iyo maalkaada waa inaad u badbaadi oo dhibaato waa inayan wadada kaa soo gaaraynin waimkaanulmasiiri socodka waa inuu kuu suuroobayo waa inaad xajka ka gaari karto hee maanta ayaa sagaalaad la taagan yahay maantaaba sagaalaad la taagan yahay diyaaraddana waxay bixi rabtaa berri subax ee xaj suuroobayo markaa ilaa mar haddii carafo ay ku dhaafto xaj kuuma jiro sanadka marka haddiiba socodka uusan kuu suuroobaynin xajkuguma usan waajibin waa haddii imkaaniyaadka markii aad heshay xajka aadan ka gaari karin markay kuu suuroobi karaatay oo sahaydii iyo amnigii iyo markii laisla helay xajkii uu kugu waajibi lahaa waqti aad xajkaa ka gaari kartaba ma aha xajkaa kugu waajibin marka wa sida ayuu u wa arkaanulxaji xajka arkaantii khamsatun shan weeye arkaanta waa xajka ajzaada uu ka kooban yahay oo arkaanta haddii la sameeyo de xajkii waad samaysay wa arkaanuulxaji xajka arkaantii khamsatun shan weeye alixraamu gelitaan xajka la galo weeye maca niyati niyo maceeda la galo yani xajkii waa inaad gashaa aad niyootaa ixraam iyo niyo waa isku macno waxba kuma kala bedelna kilaa wuu iska sii tawdiixiyey alixraamu gelitaan xajka la galo weeye maca niyati adigoo go'aansaday oo niyooday inaad xaj geli walwuquufu istaagid bicarafata carafa la istaago watawaafu ku wsacyu socod bayna safaa safa iyo walmarwati marwo dhexdooda la socdo walxalqu xiirashati inta la xiirto shantaa rukni buu leeyahay wa arkaanulcumrati cumrada arkaanteedana arbacatun afar weeye wuquufka ayaa laga reebayaa afartii kale ayay la wadaagtaa ilaa cumro wuquuf male alixraamu xarmasho cumradii la niyoodo watawaafu wareeg kacbada lagu wareego wsacyu socod bayna safa walmarwa la socdo iyo wlxalqu xiirasho aw itaqsiiru ama gaabsi tinta la gaabsado fii axad ilqowleyni laba qowl midkoodo haddii aan qabanno waana qowlka raajixa ah oo xiirashada ama tintoo la gaabiyo dee min arkaani lcumrati ayay kamid tahay iyo arkaani lxaji xajka iyo cumrada arkaantoodii ayay ka mid tahay xiirashada ama gaabinta ragga weeyaane haweenku gaabin keliyay leeyihiin weliba waxyaray tinta baarkeeda ka goynayaan haweenku ee xiirid ma laha ragga weeye waxa xiiranayo ama tinta gaabinayo xiirashadaa fadli oo fiican haddii xaj usan soo soconin haddii laakiin xaj uu kugu soo socdo inaad gaabsataa fiican si xajkaad u xiirato miaal halkaad ka tagtay xaj baad aaday markaad garoonka ka duulaysaa cumro sii niyootay waad cumraysatay hee cumradaa markaad dhammayso xajaa ka dambeeyaa soo maaha xaj maadaama uu ka dambeeyo ood xajin rabto tinta inaad gaabsataa kuu fiican si xajka aad u xiirto haddiise xaj uusan ka dambaynayna cumro keligeed ay tahay ama xajba uu yahay tinta inaad xiirataa fiican raggu inay xiirtaanaya oo fiican rasuulkana saddex jeer ayuu u duceeyey qolada xiirato ilahna xiirashada ayuu hormariyey muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin wawaajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa hayru larkaani arkaanta heyrkeeda alaaatu ashyaa saddex arrimood xajka waajibaadkiisa aan arkaanta ahayn waa saddex arrimood saddex arrimood ma ahay shan arrimood wey labuu sunna ku daray sida raajixana laga xoog badan yahay waajibaad iyo arkaan wuxuu ku kala wadaa arkaan waa haddii waxa aan la samaynayn xajkaba uusan asixaynin haddaadan samaynin xajba kuwa asixi maayo wuquufu carafa carafa haddaadan istaagin xajba asixi maayo haddaadan kacbada dawaafin xaj ku asixi maayo sacyi haddaadan samaynin xaj ku asixi maayo waayahay waajibaadna wuxuu u jeedaa xajkii waa ansaxaya laakiin waxaa kugu waajibayaa fidya neef inaad gowracdaa kugu waajibi waajibka iyo arkaantu sidaa ayay kala yihiin xajka baabulxaj marka la joogo shaaficiyadana baabulxaj marka la joogo keli ayay kala qaadaan waajibka iyo faradka ama rukniga ayay kala qaadaan ama meelaha kale waajibaad iyo farad isku waxbay u yaqaanaan sidaa waxaa khilaafsan imaamu abi xaniifa imaamu abi xaniifa weligiiba farad iyo waajib laba arrimood ayuu ku kala wadaa sabab buuna ku kala farqinayaa markaynaan ogaan doonnaa insha allah waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisa hayrularkaani arkaanta aan ahayn alaaatu ashyaa saddex arrimood weeye alixraamu xarmasho min almiiqaati miiqaatka laga xarmado yani xaj haddii aad kor ka timid ee reer maka aadan ahayn waxaa waajib kugu ah marka aad niyoonin miiqaadka inaad ka niyooto meelo waxaa jira shan ah, afar meelood ayuu rasuulka xadeeyey calayhi salaatu wasalaam cumar binu khadaabna meel kale ayuu ku daray shantaa meeloodoo maka ku wareegsan inaad ka soo niyooto ayaa waajib kugu ah haddii aad ka gudubto oo markaad gudubto kadib ay jiddo diyaaradda ay kugula degto haddaad xaj niyooto ama cumro aad niyooto dhiigaa kugu waajibi inaad gowracdaa waajib kugu noqoni ee waxaa waajiba inaad miiqaadka ka gudubin adigoon muxrim ahayn e waa inaad miiqaadka ka niyootaan weliba waxaa fiican hadday kuu suuroobi karto miiqaadka inaad ka niyooto ee miiqaadka ka hore oo garoonka marka aad ka duuli inaad ka niyooto way ku ansixi waxaase ka fiican miiqaadka hadday kuu suuroobi karto oo diyaaradda qolada wadata iyo haddii ay sheegayaan markaa eh, miiqaadka la dulmanayo hadday kuu sheegayaan oo aad ku kalsoon tahay marka ay kuu sheegayaan inaad niyootaa fiican oo miiqaadka aad dulmana sida wanaagsan weeye waayo rasuulka miiqaadku ka niyooni jiray calayhi salaatu wasalaam ka hore kausan niyooni jirin madiina marka laga soo tago eh, meel la yidhaahdo dulxulayfa ama abaaru caliyin ayaa laga niyoodaa saddex iyo toban kilomitir ayay madiina u jirta masaajidkiisa kama uusan soo niyoon jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dulxulayfa markuu yimaaduu ka niyooni jiray marka miiqaadkaa fiican imaamu maalik raxmatullaahi calayhi ayuu nin wuxuu weydiiyey imaamu maaligow waa imaamu daarilhijra madiina imaamkeedii wey wuxuu weydiiyey imaamu maaligow xaggeen xajka iyo cumrada ka niyoodaa meeshan madiinaan ka tegayaaye dulxulayfe ka niyoobu dhahay ka warran masaajidkii rasuulka haddii aan ka niyooduu dhahay maya maya haka niyoonuu dhahay dulxulayfe ka niyoob hee khayrun baaban ziyaadiyey maxaa dhiba u yidhi oo saddexiyo toban kilomitraan anoo muxrim ee oo marayaaye maxaa dhiba zeyqaan kaaga baqlayaa u dhahay qalbigaaga inuu zeyq u dhaco khaatumaxmo aad ku dhimataa kaga baqayaa oo zeyqa imaanay muxuu ixraam maa zeyq keenaya maya ixraam zeyq keeni maayo waxaa zeyq keenayaa buu yidhi haddayba kula tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayr uusan samaynin inaad adigu samayn rabto ilaa nebi maxamed masaajidkiisa kama uusan iyoonin adiguna waxaad ku wadaa masaajidka haddii laga niyoodo inay fadli badanto ay fiican tahayo saddexiyo toban kilomitir oo muxrimnimo aad mari ay sii fiican tahay nabi maxamed aad khilaafihays mar haddii aad khilaaftana waxaa imaan laga xarmado wa ramyuljimaari dhagxanta ganitaankooda weeye aalaati ee saddexda ah saddexda meelood afar maalin ayaa la gantaa maalinka hore tobnaad hal meel ayaa la gantaa jamratulcaqaba keli ayaa toddoba dhagax lagu gantaa waa maalinka tobnaad ee ciidda saddexda maalin ee ka dambaysana saddexda meelba waa la gantaayo min toddoba dhagax ayaa lagu ganaa meesha meelaha in la ganto waajibaadkay ka mid tahay walxalqu xiirasho xiirashada markii hore rukni buu ku daray haddana waajibaaduu ku daray waxaa raajix inay rukni tahay wa sunanulxaji xajka sunnooyinkiisa sabcun toddoba wey alifraadu ifraad ayaa sunno ah wa huwa taqdiimu lxaji waxaa jira xajka iyo cumrada qaabka loo guto saddex qeybay u qaybsamayaan xajka iyo cumrada qaababka loo gutaa waa saddex qayb ifraad iyo tabatuc iyo qiraan saddexdaa qayb ayaa loo gutaa ifraadka waa sida musanifkeen uu ka hadlaye waa inaad marka hore xajiso oo meeshan marka aad ka tagto sida sidaa u socoto waa xaj baad miiqaadka ka niyootay waad xajisay xajku markaad dhammaysatay kadib aad cumraysatay oo adna xilli intaad u baxday tanciim iyo beelahaasi ayaad cumre ka soo niyootay waad cumraysatay kaasi ifraad baa la yidhaahdaa wax kugu waajibayana male tamatuc macnihiisa waxa weeyaan waa sida dadka inta badan ay sameeyaan halkaad ka tagtay markaad halka sii socotay cumraad niyootay ilaa xajka maalmihiisa lama gaarina cumraad niyootay cumre haddii aad niyootay cumraad gudatay waad xalaalowday markaad iska joogtay inta laga gaaraya maalinka sideedaad yaad maka iska joogtay maalinkii sideedaad yaad meeshii aad deganayd iyo hoteelkii ayaa waxaad ka niyootay xaj adoo xaj niyooday ayaad mino aaday oo habeenka sagaalaad mina aad u hoyatay sidaa ayaadna xajkii ku gudatay kaa tamatuc baa la yidhaahdaa dhiig baana kugu waajibi inaad neef gowracdaa waajibi neef haddii la waayana toban maalmood inaad soontaa waajib ah oo saddex maalmoodna intaad maka iyo meelaha joogto aad ku soonto toddobana markaad soo noqoto aad soo cidho waayahay qaybta labaad waxa weeyaan qiraan markaad meesha ka tegaysaba xaj iyo cumraa isku dartay waa isku niyootay camalkii xajka keliyaadna la timid cumradiina waa kuu dhex gashay qiraan baa la yidhaahdaa kaasina asna dhiig baa waajibaya saddexdaa qayb ayaa loo gutaa saddexdaa qayb midkee u fadli badan qiraanka in laga fadli badan yahay waa loo badan yahay laakiin tamatuca iyo ifraadka midkee fadli badan ayaa la isku hayaa isku haydaana waxay ka imaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xajkiisa wixii uu ahaa ayaa la isku khilaafsan yahay ilaa xajka rasuulka hal mar ayuu xajiyey markaasi ma wuxuu ahaa rasuulka munfarid mufrid miyuu ahaa oo xaj keli miyuu markii hore hormariyey mar dambe miyuu cumraystay se cumradiisa waa horuba cumraysan jiray cumradii hore ayuu ku kaaftoomay xaj keli ayuu ahaa wuxuu niyeystay mise ma ahe cumraa horraysay oo markii dambe ayuu muxuu ahaa waxyaaba saasaa la isku khilaafsan yahay tooda kale asxaabtiisa wuxuu amray inay tabatucaan ciddii aan hadyo wadin wuxuu amar siiyey inay tabatucaanoo xaj ayaa markii hore laga soo niyooday dulxulayfa haddii la yimi afar maalmood iyadoo xajka maalinkii sideedaad ay ka dhimanta uu rasuulka soo galay calayhi salaatu wasalaam subax arbacee aroortiiu soo galay hadduu soo galay kacbaduu dawaafay hadduu dawaafay wuxuu tegey meel markaa loo aqooni jiray abtax haddana eh, muxuu ahaa riixu daakhil agteeda ah masaajid weyn ayaa ka dhisan halkaasuu dege halkaa hadduu dege afar maalmooduu deganaa afarta maalmood hal maalinoo ka mida ah kacbada muusan imaanin halkaasuu ku tukanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacbadana muusan imaanin halkaa unbuuna markii dambe xajka ka aaday maalinkii sideedaad asxaabtiisa wuxuu amar ku siiyey hadyi qoladaan wadin inay tamatucaan oo xajkii ay soo niyoodeen cumro inay u bedelaan oo acmaalu lcumre inta ay sameeyaan ku xalaaloobaan kadibna maalinka sideedaad xaj ay niyoodaan asna wuxuu yidhi hadyiyaan soo kaxeeyey haddaan sidan ogaan lahaa hadyiga maanan soo kaxeeyeen mutamati baan ahaan lahaa tamatucaan hormarin lahaa cumraa hormarin lahaa kadib baan xajin lahaa marka a'immada qaaroo imaamu eh, axmed bin xambal uu ka mid yahay waxay leeyihiin maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u amray tamatuc asna uu yidhi tamatuc waan samayni lahaa tabatuca fadli badan imaamu shaafici iyo raggaa la socdana waxay leeyihiin ficligii rasuulka wuxuu ahaa ifraad oo rasuulka xaj keliyuun xajiyey kaasaana fadli badan waka waxaana laisku waafaqsan yahay ifraadka mooye labada kaleba dhiig baa ka waajiba dhiigga ka waajibaya marka mukhtalafa oo dhiigga tamatuca ka waajibayo shaaficiyada waxay ku wadaan damu jubraani inuu yahay dhiig lagu kabayo xajka inuu yahay oo xajka waxoogaa khalal gale ayaa lagu kabayaayo tamatuca waxoogaa khalal ah khalalkaasaa lagu kabi bay leeyihin aimada kalena waxay leeyihin maye damu jubraanin maaha waa dhiig sidiisa damu nusukin waay waa dhiig sidiisa camal u ah oo maalinta udxiyadaba soo laba gowraco neefkaasoo kale uu la mid yahay qolana waddadaasay marinaya waka wa sunan sabcun alifraadu ifraad weeyaanoo xajka in la hormariyo cumrada la dambaysiiyo wa huwa ifraadkana taqdiimu xaj hormarintii weeye cala cumrada laga hormariyo wa talbiyatu talbiya sunna ah oo labayk allaahuma labaykadaas la aqriyo wa dawaafulquduumi soo gelidda dawaafkeedii weeye oo marka hore aad soo gasho maka inaad dawaaf ku bilowdo ayaa wanaagsan oo sunno ah oo aad ku bilowdo xaj ama cumro walmabiitu bari ayaa sunno ah bimusdelifata musdelifa la baryo habeenkii aad sagaalaad maalinka sagaalaadeed kasoo qoraxda ay kugu dhacday carafa habeenka tobnaad qoraxdeedii markay dhamaalinka sagaalaad markay qoraxda dhacday maalinka habeenkii tobnaad ay tahay y waxaa laga soo tegaya carafe iyadoon weliba la tukani oo maqrib aan la tukanin maqrib iyo cishaa waxaa lagu jamcinaya musdalife marka la yimaado musdelifadaas inaadan ka gudbine aad seexataan sunna sida ayuu u wadaa bacdul aima waxay leeyihin waajib weeye seexadkaasi sunna ma ahe waajib weeye haddii aad ka tagtana neef baad gowrici abitu bari ayaa sunaa ah bimusdalifata waragcata awaafi awaafka labadiisa ragcadood ayaa sunna ah oo mar kasta oo kacbada aad awaafto laba ragcadood inaad tukato ayaa sunno ah dawaafkaasi dawaaf xaj ha noqdo dawaaf cumra ha noqdo dawaaf xaj iyo cumro midnaba aan ku jirin ha noqdo oo acmaalulxajka dawaafka sidiisuu sunno mar walba isaga yahay hadduu xaj ku jira hadduu cumro ku jirana waaba arkaanti haddaa xaj iyo cumro usan ku jirinna sidiisuu sunno u yahay ama acmaasha kale xajka ama cumrada cumro inay ku jiraan ama xaj ku jiraan mooye sidooda sunno uma aha oo adigoon xaj iyo cumro midnan samaynayni safa iyo marwo dhexdoodaan orordaya haddaad tiro waxaad ka heli malay meel bannaano iska orodoo kale wa carafa haddaad seexato habeenna waxaad ka heli male yacni musdelife iyo mina iyo haddaad seexato dhagxan haddaad ganato waxaasoo idin waxba kama jiraan acmaashaasi xaj iyo cumro marka ay ku jiraan ayay diin yihiin sunnana yihiin diin islaam yacni sunna waxaan ka jeedaa ay muxuu ahaa shay taaca ahoo ilaah lagu adeeco ay yihiin ama haddayaan xaj iyo cumro ku jirin taaca ma aha awaafkase mar kastuu daacan yahay cumro iyo xaj hadduu ku jirana arkaantuuba ka mid yahay cumro iyo xaj hadduusan ku jirinna mar kasta ood maka tagto ama aad joogtaba inaad iska dawaaftaa sidaad u fadhido qur-aanka u aqrisani inaad hadday kuu surowdo dawaaf ku dhufato toddoba jeer haddana qur-aankaada isaga soo noqoto waxoogaa kadib haddana dawaafto arrin wanaagsan weeyaanoo dawaafku mar walba sidiisu sunno uu yahay marka maka marka aad tagto awaafulquduum baa la yidhaahdaa xaj iyo cumra labadaa midkaa doontaaba niyow awaaf inaad ka bilowdaa fiican oo aad kacbada dawaafto wa ragcata dawaafi dawaafka labadiisa markaa dawaaf kastood samayso sunna iyo waajib midkuu doona ha noqdo dawaaf kastood samayso gadaashiisa laba ragcadoodoo sunna inaad tukataa fiican weliba ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun aad ku aqrido ragcadda dambena qul huwa allahu axad walmabiitu bari ayaa fiican biminan mina la baryo ayaa sunna ah mina barigeedana raajix waxaa inay waajib tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu amray inay mino baryaan wuxuu eh, ka saamaxay oo keliya cabaas binu cabdimualib radia allaahu canhu sababkana waxay ahayd waagaada biyo iyo waxba ma jirin ceelal iyo zamzamo la shubaya iyo waxaasaa biyo laga cabi jiray marka shubitaanka iyo dadka in la waraabiyo xujayda waxaa qaabilsanaa cabaas binu cabdimualib oo cabaasaa shaqadiisu ay arrintaa ahayd oo ilaah ugu dhowaan jiray siqaayatulxaaji baa la dhihi jiray isqaayatulxaajiga maadaama mas-uul uu ka ahaa ee uu waraabinayey isagu waa laga fasaxayo may adigu xujayda waraabi waxba habaryin mina laakiin maalinkii imaam way dhagxanta galo amarkaasee la siiya asxaabta kalese meesha inay baryaan ayaa amar ahayd walmabiitu bari biminan mina la baryo wa dawaafil wadaaci laftiisa waajib weeye laakiin dawaafil wadaaca xaj iyo cumro kuma xidhna ka midna ma aha ruux kasta oo maka ka tegayo waxaa waajib ku ah marka u dambe uu maka ka dhaqaaqayo kacbada inuu dawaafo oo maka inuu ku sagootiyo dawaaf kacbada uu dawaafayo waajib bay ku tahay ruuxaasi hadduu xaj u yimid iyo hadduu cumro u yimid iyo hadduu makaba deganaa iyo isku mid weeyaan hadduu iskaba joogay markastuu maka ka tegayo inuu dawaaf sameeyo qolooyin laga daayaa jira ruuxa haddii uu taradudkiisa badan yahay maka ka tegitaanka uu ka tegayo wax meel dheer tegaya maaha ninkan tagsiilaba weeyaane jidda iyo waxaasuu dadka geeya wuu soo noqonaa haddana waa geyna he mar kastoo jiddo aadi tawaaf lama dhahayo wahay lagama raba kaa waxaa la mid ah ixtitaab ruuxan qorya gurasho iyo wax la mid ah hee meelahaasu qorya ka soo gurtaa wuu keenaa haddana qoryuu aadaa kaanoo lagama rabo ee ruuxa ka tegaya safrayo ee makaa ka maqnaanayo ruuxa weeye ruuxa tawaafulwidaaca laga doonayo gabadhu hadday dhiig qabto xayd iyo nifaas iyo waxaa lagama rabo iidana wa dawaafulwadaaci sagootinta dawaafkeedii ayaa waajib waajib wey sunnu ku daray wayatajaradu rajulu ninka wuxuu iska qaawinay cinda alixraami xarmashada agteeda min almakhiiti dhar la tole wayalbasu wuxuu xidhani izaaran goyo iyo waridaan izaaran hoosgunti iyo waridaan garbasaar abyadayni ee cadcad yacni wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaaba ragga ku khaas ah ixraamka oo dumarku ayan la wadaagin iyo waxyaaba dumarka iyo ragga ay wada wadaagaan waxyaabaha dumarka iyo ragga ay wada wadaagaan waa inta badanba xajka iyo cumrada acmaashooda inta badan ragga iyo dumarka waa ka dhexeeyaa laakiin waxyaaba ay ku kala tegsan yihiinaa jira waxyaabaha wax ka mid a ah dharka la xidhanayo iyo badanka inta la asturayo dharka la xidhanayo ragga dhar la tolay oo shaati iyo khamiis iyo funaanad iyo koofiyad iyo shuraabaha lugaha la gashado iyo waxyaabaha sidaa loo tolay sarwaalandaani iyo waxaasoo idil xaaraan bay ka tahay raggu inay xirtaan uma bannaano maxay xiranayaan laba go'o furan oo midna adigu hal go'baaba waajiba cawrada ku asturanaya kan kore hadduu ka tagana dhib male oo calooshuu bannaanka dhigo laakiin waxaa eh, waajib ah cawrada inuu asturo waajib weeyaanoo hal go'o furan uu ku asturo koo kale inuu garbaha saartana sida fiican weeye waa haweenka dharka xaaraame ma jiro dharkay doonaanay xihanayaan xijaabkoodii caadiga ahaa ee nairobi ku joogeen ayay xihanayaan waxay xiranayaan mxuu ahaa funaanada ka hooseeya sawaallo ka hooseeya shuraabihii lugaha la gashanayay kelia waxaan loo ogolayn kufaazeen wax la yidhaahdo yani golofis baaladan gacmaha la gashado golofiska kaasaan loo ogolayn waayo oo gacmahooda waxaa la rabaa inay bannaanaadaan oo ayan waxba gelinin bannaanaadaan waxaa loo jeedaa inay waxba gelinini jilbaabka hoos hadday ka geliyaan ku qariyaan oo kale dhibane waa sax waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin ragga madaxa inuu asturaa uma bannaano madaxa waa inuu u bannaanaada haweenkase inay asturaan waajibba way ku tahay maba qaawin karayaan madaxu waa inay asturaanoo caadigii u asturaan kelia wejiga inay qaawiyaan ayaa waajib ku ah oo wejiga indhashareer iyo wax lamida ay ku xiraan xaaraam weeye uma bannaano waxyaabaha isku khilaafsan yihiin weeye inta badanse waa isku waafaqsan yihiin wayatajaradu rajulu ninkii wuxuu iska qaawinay cinda alixraami xarmashada agteeda xaj ama cumro uu niyoonaya min almakhiiti dhar la tolay wayalbasu wuxuu xidhani isaaran hoosgunti iyo waridaa'an garbasaar abyadayn ee cadcad ayuu xidhan faslun wayaxrumu waxaa ka xaaraam ah ee cala lmuxrimi muxrimka waxaa ka xaaraamee casharatu ashyaaa toban arrimood lubsulmakhiiti dhar la tolay xidhashadii yacnii halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka ruuxa muxrimka ah weliba khaasatan ragga ee haweenkuna qaar bay inta badan way la wadaagaan waxyarga kaga bedelaya waa intaa sheegaya waxaa ka xaaraamay toban arrimood tobankaa arrimood qaarna muxrimnimada ayay ku xihan tahay qaarna maka joogideeda ayay ku xihan tahay ugaar in la dilo muxrimnimada iyo maka joogideeda labadaba waa ka dhexaysa haddaadaan xataa muxrim ahay inaad maka iska joogto makaan ugaar joogtaa inaad dishaa ma bannaano ee ugaar kale maba joogtee shimbiraa joogaaye qollaydaas inaad disho dilid iska dhaafi xataa inaad duubiso ma intaad u qasado qollay meel taagan inaad duuriso maayba xaaraam waay adoo iska socda hadday iska duushay idaa ay u taalla laakiin adiga inaad u qasado duuriso xaaraam weeyaano kama xigtid waay maka wayaxrumu waxaa xaaraamay cala lmuxrimi ruuxa muxrimke waxaa xaaraamka ah cashratu ashyaaa toban arrimood lubsulmakhriidi dhar la tole xirashadii wa taqdiyatu ra'si madaxa daboolidii min arajuli rajulka ayay xaaraam ka tahay labada arrimood dhar la tole iyo madaxoo la daboolo labada arrimood rag ay xaaraam ka tahay walwajhi wejiga oo la daboolana min almar'ati haweenayda ay xaaraam ka tahay wa tarjiilu shacri tinta in la shalleeyaa xaaraama in la shalleeyo kale xaaraam ma ayaan ahaateene inay tinta go'daa la diidi oo tin inay kaa go'daa xaaraama ah. hee mar haddaad shallaysana inay go'daa badan mar haddii inay go'do loomalaynayo may may inaa shallaysa maaha wa tarjiilu shacri tinta shanlaynteeda xaaraama wa xalquhu xiiritaankiisa xaaraana tinta inaad xiirta xaaraama wa taqliimu adfaari cidiyaha la iska guraa xaaraama yani badankaa jirkaada inaad wax ka goyso lama ogola xaaraam wey wa taqliimu ladfaari cidiyaho la iska guro ayaa xaaraama waiibu wax udgoonoo laismariyaa xaaraama shay udgaya inaad marsataa xaaraam wey wa qatlu saydi ugaar dilideedaa xaaraama haddaadan maka joogin xataa ood dhaxda sii socoteed xaj niyooto ama cumra ugaar inaad disha xaaraam weeye in laguu soo dilana xaaraam weeye oo qola kula socoto ayagu markaa aan xaj iyo cumre midna niyoonin inaad dirsatay ugaar iisoo dila bal hilib aan u baahnay maay may xaaraam wey haddiise ayagu ay dishaan qoladan aan muxrimka ahayna ugaar dilatay adikuuma ayadin ayagaa dishay waad la cuni kartaa markaa jaais wey laakiin adi in laguu soo dilo wey wax la diidayo wa caqdu nikaaxi nikaax guntintiisa xaaraana yacni caqdu nikaax laba arrimood aa soo geli adiga waxba nikaaxi kartid oo gabadhaada adigu dhashay intaad weli u noqoto ninaan ku nikaaxa xajna waa niyeysnahay maa yasiir ma ansaxayo nikaaxasaasaan ansaxaynin in adiga wax lagugu nikaaxana ansixi mayso waa islaamihii laakiin aad qabtay kaa furmi maayaane waa islaamahaadi wa caqdunikaaxi nikaax xilidiisa xaaraama walwau galbooshaa xaaraama ee ninka islaamtiisina wax ka dayda xaaraam waay walmubaasharatu la ciyaarid ayaa xaaraama bishahwatin shahwa wala ciyaaro yani inuu la faracyaal faracyaal iska dhaaf ataa inuu la kaftamo xaaraan wey oo islaanta hadalla un muxuu aha jimaaciya wax ka dhadhow iyo dhankaasa inuu la kaftamaa xaaraan weeyaa lama ogola wa fii jamiici dalika arrimaha dhammaantooda waxaa ka waajibaya alfityatu fidya waxaasoo dhan waxaa ka waajibihi fidya hadduu madaxa xiiro neef waa inuu gowraca ciddiyuu iska jaray waa inuu neef gowraca waxyaabahaasi waa fidya ka waajibi ilaa caqda nikaaxi ninkaax caqdigii mooye ninkaax hadduu xiro oo asaga wax lagu nikaaxo ama uu wax nikaaxo taa fidye ka waajibi mayso maxay yan uga waajibayni fa inahu laa yancaqidu asixiba maaye mawa asaxayo adiga haddii lagugu nikaaxana asixi maayo haddaa adigu gabadhaada ninku nikaaxdana nikaaxii asixi maayo walaa yufsidu fasahaadin maayo xajka ila lwau wabaa fasahaadini filfarji farjiga laga waiyo waxyaabaha manhiyaadkan haddeer sheegnay waa xajka burinayaa ma jiro ilaa wai unbaa burinaya oo ninka hadduu islaamtiisa u galmoodo labaa loo kala qaadaya taxallululwal horta cumro hadii ay tahay cumro taxallululawal iyo taxallulu aani kalama lahe marba hadduu galmoosho sameeyo waa ka burtay cumradii khalaas xaj hadduu yahayse xajka taxallululawal intuusan u xasilin hadduu jimaac sameeyo xajki waa ka buray taxallululawalna wuxuu ku xasilayaa niyada iyo carafe istaagideeda iyo maalinka tobnaad dhagaxana inuu ganto tintana xiiro intaa markuu isku daro taxallululawal ayaa u xasilay taxallulawal macnihii waxa weeyaan haween mooye waxa kaloo idil ayaa xalaal u noqday wixii hadda xaaraam ka ahay oon sheegayni islaamaha mooye waxa kaloo idil ayaa xalaal u noqonaya dhar caadi buu xiranayaa tintuu xiranaya waaba xirta tintii cidiyuu iska jaraya wixii udgoona ayuu ismarinaya caadi buu noqonaya keliya islaamaha loo ogoleen haddaba markaa taxallul awalka uu hadduu jimaac sameeyo xajki kama uusan burin laakiin neef geela inuu gowraca ku waajibi xajka iyo cumraduna haddii ay kaa buraan oo jimacbaa buriyaaye haddii jimaac inta uu sameeyo ay ka buraan ma ka bixi kale waa inuu dhammaystiraa isagoo faasiduu sii wadaya oo dadkii xajinaya eh, cumraysanaya ayuu lamid yahay oo waa xajinaya waa cumraysanaya ma dhaxda kagama tegi karo sanadka labaadna inuu soo qaldayaa waajib ku ah wa fii jamiici dalika fi ila caqdu nikaaxi fainahu laa yancaq walaa yufsidu fasahaadin maayo ilawaiwai ayaa fasahaadini filfarji farjiga laga waiyo filfarji wuxuu ku bixinayaa mubaasharada ruux hadduu la fara ciyaaro sidaa mani kaga timaado kama burayo xajkii walaa yakhruju bixi maayo minhu xajkii ka bixi maayo bilfasaadi fasaadka kaga bixi maayo oo waa kaa buraye iska tag lagu dhihi maayo waa inaad xajkii dhammaystirtaa cumradii waa inaad dhammaystirtaa waman faatahu qofka uu ka tago alwuquufu istaag bicarafata carafa la istaago taxallala wuxuu ku xalaaloobayaa bicamali eh, cumrata cumro camalkeeda ayuu ku xalaaloobi halkana wuxuu ka hadlayaa xajka arkaantiisa shan bay ahayd shantaa rukni laba rukni oo keliyaa taga sidoodaba labadaa rukni haddayan kaa tegin saddexda rukniyee kale markaa doontaa samayn karta labada rukni waxa weeyaan niyada iyo carafo istaagideeda niyadahe maalinka sagaalaad intu intayan dhammaanin habeenkaa tobnaad intuusan dhammaanin ilaa wuquufka wuxuu taagan yahay maalinka sagaalaad waaga markuu berye laga soo bilaabo ilaa habeenka eh, ciidee tobnaad waaga beriga intaasi juz ka mide eh, haddii ay dhammaato adoon xaj niyoonin sanadka xajka waa ku dhaafay khalaas xaj kuuma jiro sidoo kale waad niyootay laakiin carafaba maadan istaagin hee carafa haddii ay ku dhaafto adoon xajkii niyoonin xajkuuma jira markaana wadaadku awaa hajiye waaba noo sheekeen rabeba xajka iyo waxa markuu ruuxa ku cusub yahe inuu ka sheekayu jecel yahay iska caabuu ah waana xanuunsanaa kulaha waa xajkiiaan aadnayo hay haddaad aadday baashi ciriiri kulaha maa dawaafkii ama ku rafaadnaysaan waa cumraysanayasaa u rafaadsanaynba maalinkii dambe waxaan arkay kulaha xajartulaswadkiio xajarulaswadkio hal ruux ba uusan joogin cidla madaxaba iska gashaday haye maalinka idila isaga jiray isaga jiray habeenkii subaxii dambe dadkii oo yaacay ubaa isoo gala maalika imaadeen mooye waayahay oo aadi carafa ma aadin miya carafa maxaa lalahaa kula hee meel carafa la yidhahdo la tago ma garanaysid maay weliga ma maqal kulahaa maxaas oo maxaa samaysa hee kacbasa u dadawaafaynoon ciriiri ugu jirnay umbaan cidladan helayo waaba ka noolaa oo u dambaysa dharkaan caadiga goormaa soo xirato labadiigu markiiba waa iska bedeli kulaha waa soo tagay waan xaj jiro iyo cumro midnaba markaas waa dhibaato moogteen waxaa xusan garanaya waa rafaadaya waa yahay waman faatahu qofka uu ka tago alwuquufu istaag bicarafata carafa uu istaago taxallala wuxuu ku xalaaloobay bicamali cumrata cumro camalkeedu ku xalaaloobay wa calayhi dushiisana waxaa alqadaau qada iyo walhadyu labadaasa ku waajibi carafaa dhaaftay soo neef waa inuu gowracaa isla markaa sanadka ku xigaana waa inuu soo qadeeyaa waajib bay ku tahay wa an taraka ruuxa ka tago ruknan rukni lam yaxilla xalaaloobi maayo min ixraamihi ixraamkii ka xalaaloobi maayo xataa yaatiya bihi ilaa uu kala yimaado arkaantii kaleen ahayn niyada iyo carafo istaagideeda inaad la timaado umbaa la doonaya goortay doontaa ha noqoto intaad kala imaanayna muxrim baa tahay oo dee xajkii kaama dhammaanin kacbada dawaafkeeda iyo sacyigii iyo xalqigii tinta la xiranayay saddexdaa arrimood dee inaad oga timaado unbaa la sugayaa laakiin goortaa doontaad la imaan karto haddaad doonto sida ugu fiican hadday kuu suuroobi karto carafo markaad ka soo tagto subaxii ah, maalinka tobnaad subaxnimada waxaad garani musdalifa waxaan u waxaad garani muxuu ahaa jawrat ayaa toddoba dhagax ku gani waad ka soo tegi hadday kuu suuroobi karto waa dawaafi sacyi baad samayni intaa markaad isku darto timtana aad xiirato xajkaadi waa dhammaaday khalaas ruux caadiyaad tahay markaa hataa islaamahadaad la degi karta waa yahay laakiin waxaa kuu dhiman oo keliya ramayuljamaraad saddexda beri ee soo socoto dhagax inaad garato dhagax garashadaasi waajibaatlxaj buu ka mid yahay laakiin xajka waxba u dhibi maayo mana burinayo mana waxbana uu keeni maayo ruuxaasina muxrimnimadii waa ka baxay oo xalaal buu noqday xaaji caadi aweye xajkiis waa u dhammaaday hadduusan samaynin sida wuu soo niyooday carafuu istaagay arkaanta kale markuu doonuu samayn kara meesha hadday zaxmo tahay mina iska imaawey dhagxanta iska ngangane iska joog mina markay xataa hadday kuu suuroobi karto iskaba joog farahaba ka qaad dadka ha dhammaadaan bil iyo lababa iska joog hee muxrim tahay weliyagu muxrimnimada iaad ku taagan tahay intaasaa dhiba iska sug dadku markay meesha dhammeeyaan u hadhow tawaafkii iyo sacyigii iyo samee khalaas sidaa ku xalaalo waa ku bannaan tahay waman faatahu lwuquufu bicarafa tataxallala bicamali cumrata wacalayhi alqadaau walahad waman taraka ruuxa ka taga ruknan rukni lam yaxilla xalaaloobi maayo min ixraamihi ixraamkiisii ka xalaaloobi maayo xataa yaatiya ilaa uu la yimaado bihi ruknigii ilaa uu la yimaado waman taraka ruuxa ka tago waajiban waajib buu ka tegey jamaraadkii ganitaankoodii ayuu ka tegey mabiidkii musdalife iyo mina ayuu waajib uu ka tagay lazimahu waxaa ku laazimay addamu dhiig ku waajibay inuu wax gowraca ku waajibay neef ari ah taraka ruuxa neefka la gowracayo iyo waxa uu yahay isagaa soo wada waman taraka ruuxa ka tago sunnatan sunna ruuxa ka tago labayk allaahuma labaykadii iyo wixii lamida ah ayuu ka tegay lam yalzamhu ku waajibi maayo bitarkihaa sunnadaa uu ka tagay sababkeeda shay-un ugu waajibi maayo wax lagu leeya maleh mar hadduu sunno uu ka tegay ee waxoogaa waxbaa ka dhinmay oo xajkiisii waa waxoogaa dacfi baa soo gaaraya waayo rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajka waxa ugu fadli badan kan ugu dhawaaqa badan ugu gowraca badanna yacnii dad badan intay soo xajiyaan codka uu isku dhacay talbiyada kor loogu qaylinayo kaasaa u fiican hadyi badanna la gowracayo wallahu aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina moxamed